العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وآله وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت نضر gabadha iyada ama haweenaydaas camatahu eedadii ahayd anas eedadii ahayd ayaa kasarad waxay jabisay haniyata jaariyatin gabadh kale foosheeda ayay jebisay foolka yani iliga foolkaa waay maanaa iliga hore saniyadu sanaayaabaa lagu jamciyaa waana foolasha hore ee ilkaha way maanaa kasarad waxay jebisay saniyata jaariyatin gabadh kale foolkeeda hore ayay jebisay fa dalabuu markaasay dalbeen waxaa dalbaya rubayicda wax jebisay reerkeedii iyo ehelkeedii baa talabuu waxay dalbeen ilayhaa iyada xaggeeda alcafwa cafin bay u dalbeen dadkii dhibka loo geystay ama gabadhii dhibka loo geystay dadkeedii bay ka dalbeen inay cafiyaan fa abow way diideen cafigii iska saamaxay dhaheen waa ku gacansaydheen fa caraduu waxay bandhigeen al arsha waxay u bandhigeen mag bay u bandhigeen arshiga waxaa la yidhaahdaa xubnaha marka dhib loo geysto magta laga bixiya arshiga la yidhaahda saas maana kabid waa yani inay eh, dhibkii gaadhay wixii xaq ah ka bixiyaan ayay markaa soo bandhigeen fa abowtiina waa ku diideen cafiga hore wuxuu ahaa waxna ha naga qaadanina gabadhana qisaasta ka cafiya waxna ha qaadanina tii markii la diiday waxay soo bandhigeen wax qaata oo ka cafiye qisaasta ka cafiye faatow markaasay yimaadeen labadiiba waa ku diideen marka faatow rasuululahi sal alay wasalam rasuulkay u yimaadeen fa abow waa diideen ila alqisaasa qisaas mooye wax kale waa diideen wax kaloona maraya ma jiridhe rubayac ilig bay jabisay waa in iligka laga jabiyo xoolaba qaban mayno mana cafiyen fa amara markaasuu amray rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu amray bilqisaasi qisaas iligeed hala jabiyo ayib faqaala wuxuu yidhi anas ibnu nadri baa wuxuu yidhi waa walaalkeede yaa rasuul allah rasuulka ilaahi atuksaru ma waxaa la jabin haniyatu rubayic rubayic foolkeeda miyaa la jabinaya laa maya wey isagii baa isu jawaabay ma rubayic foolkeedaa la jabini maya la jabin maayo waladii mid baan ku dhaartay bacataka ku diray bilxaqi xaq kugu diray allah xaq kugu soo diraan ku dhaartay rubayc foolkeeda marna la jabin maayo laa tuksaru la jabin maayo aniyatuhaa foolkeeda la jabin maayo foosheeda faqaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxu uhi yaa anasu anasow kitaabullaahi kitaabka ilaahay buu alqisaasu qisaastu ahaatay kitaabullaahi alqisaasu way kitaabka ilahay waa qisaas bimacnaa wuxuu ka wadaa qisaastu kitaabka ilaahay bay ku taallaa wuxuu ka wadaa يعني وحوي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن آه. والسن بالسن إلق إن إلق لو تشبيو أما والجروح قصاص تقدم بس مرك قصاص كتابك إلهي بيكون تعالى أنا صوم يلا جمر ملك طيب فالرضي مركاسي خالي النقدين alqawmu dadkii dhiigga dalbayay ee qisaasta dalbayay baa markaa qancay fa cafow markaasay iska cafiyeen marka nabigu sal lla alay waslam uu qisaasta amray welise aan la qisaasin walaalkeed anasna uu leeyahay rasuul ilaahi haniyatu rubayic la jabin maayo markaasay iska cafiyeen raalli bay noqdeen iyagaa sidooda isaga cafiy fa qaala rasuulu lahi sal lay rasuulku wuxuu yidhi inna min cibaadi illaah ilaahay addoommadiisa waxaa ka mid ah, man cid low aqsama hadduu dhaarto calallaahi alla korkiisa la abarahu alle uu u baarinimo samaynaya oo dhaartiisii uusan ku dambaajinayninoo alle uu fulinayo tabaaraka wa tacala muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna lilbukhaariyi buu usugnaaday <clears throat> anas ibnu nadri waa ninkii qaaliga ahaa qiimaha badnaa marka uu leeyahy la jebin maayo ee uu ku dhaaranayo macnaheedu ma aha inuu xukunka sharciga ictiraabayo ama uu diidan yaho ka hor imaanayo ma aha laanna xukun sharci oo qur-aanka ku qoran ama nas nebiga ka sugan sal alla alay wasalam ruuxu sidaa inuu isugu taago macquul maaha haddana ana anas ibnu nadir oo kale u yahay asxaabiga laakiin waxay leeyihiin marka uu leeyahay la jebin maayo wuxuu ka wadaa way u yeeli doonaane shafaaco iyo ergo baanu ugu noqonaynaayo dadkii baan ka soo dhammaysananay la jebin maayo marka raju kadaa inay dadkii uun cafin doonaan saasuu u leeyahay ama wuxuu u leeyahay iqatan billaahi tabaaraka wa tacaala wa rajaa min fadlihi kalsooni waa la ku qabo iyo rajo uu ka qabo inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala gabadhaas iligeeda ka baajin doono in la jabiyo ah, marka ilaahay kalsooni uu ku qabo macnaha dambaadna mooda xadiidka aakhirkiisa inuu tilmaamayo nebigu sal lla ly waslam hadduu anas uu ula jeedo hadalkiisa mucaarado iyo xukumka sharciga ka hortag sidan loolama hadleene si kala loola hadli lahaa sooma laakiin nebigu sal lla lay waslam wuxuu yidhi addoommada ilaahay waxaa ka mid a ah, cid hadduu alla ku dhaarto alla uu u baarnimo samaynayo ah, marka anas baa ka mid a anas baa ka mid ah waana ammaan nabigu sal alayhi wasallam u soo jeediyay marka ilaahay buu ku kalsoonaa kalsooni ilaahay buu saa u lahaa allana tabaaraka wa tacaala waa u fuliyeyo markiiba qoladii qisaasta rabtay baa qalbigoodii alla tabaaraka wa tacaala bedelay laana qulubta ilaahay waa gacanta ku hayay soo allah marka markiiba qulubti bedelay dhaartiisina alla waa u rumeeyey gabadhiina sidaas iligeedii ay muxuu ahaay ku fakaday oo aan aan la jabinin waxa laga qaadanaya xadiidka lafta jebinteeda inay qisaastu gasho waljuruuxa qisaasunta cumuumkaasna lafuhu inay gelayaan ayib iligu isagu qur-aankuba ku yaalaaba wasinna bisinni waana ijmac cinda alculamaa waxay ku kulansan yihiin oo isla ogol yihiin iligu haddii la siibo oo uu isagii oo dhan meesha ka soo baxo arrintaasi inay qisaas keeni karto dadkii xaqa lahaa iyo ruux xaqa lahaa hadduu dalbado ruuxaa iligaa laga siibi isagana hadday cafiyaanu dee mag dalbadaanna waa meeshaad hadday sideeda isaga dhaafaanna way heli karaan ayib culimada qaar ka mid a ah waxay leeyihiin taasi waa haddii iligoo dhan lasoo siibo laakiin haddii inuu godjabo oo dhexda ka jabo ama qayb ka mida ay jabto markaa ma la qisaasaya waay waxay leeyihiin badankood markaa isaga ah mumaasaladan suuroobi karin oo mumaasaladu waxa weeye qisaasta asal waxa u ah dhibkii lagu geystay labada dhib inay isla eg yihiin sooma faman ictadaa calaykum faاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا مماثلة شرطه وإن عاقبتم facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bihi miliyadu waa shardi marka marka waxay leeyihiin ilig dhexda ka jabay markii la yidhaahdo kanna ha la jabiyo intii oo kaleeta in lagu keenaayo waa masale adag mumaasaladii qisaasta asalka u ahayd baan suuroobi karin bay leeyiin marka marka ama ruuxii labadii mar haddayna isla ekaan karaynin marka waxaa looga guurayaa bay leeyihiin qisaasta waa laga guuraya mag baa loo guuraya diya markaa la aadayaa bay leeyahay macna sidaas bay u badan wax kastoo muwaataladu ayna suuroobi karayn waxaa la aadayaa bay leeyihiin diyaa la aadayaa saas weeyaan tayib xadiidkan waxaa laga faa'iideysan oo laga qaadan sidoo kale oo axkaam badan oo laga faa'iideysanayaa jirtee waxyaalaha laga waxaa ka mid ah in ilaahay tabaaraka wa ta'ala qisaasta qur-aanka ku sheegay xaqa dadka iskale khiyaarkooda inay ku xidhanto ayagaas ayaa xaqa leh hadday iyagu cafiyaanna way heli karaan hadday diyo qaataan oo mag qaataanna way heli karaan hadday qisaastaanna way heli karaan saddexdaba khiyaarku iyagu u yaalla xadiis kaloo macnaha xoojinaysana waan u tegi doonnaa insha allahu tacaala oo macnaha iyaguna ku tusaya ayib وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده من قتل روحي لديله في عمية لقدله قرسودي قرسودي لقدله عمية وحواي يعني روحا إلا لديله oo arrinkiisa uu qarsoomo la garan waayo ciddii dishay saas way macnaa cimiya waa qarsoodi ruuxan qarsoodi buu ku dhintay ciddii gacanta lahaydna lama yaqaan masalan meel oo cidhiidhi ka jiroo lays laysjiiray buu ku dhintay koox dhexdeed buu ku dhintay lama yaqaano marka ruuxii gacanta lahaayoo dilay hub soo duulay oo cid soo tuulay aan la garanayn baa ku dhacay man qutila fii cimiya saas waay cimiyada waa waa indhala-aan iyo qarsoonni waay aan la garanaynin cid lahayd saas way macnaha aw amase ramyan lagu dilo riqiya wuu qorayaa riqiyan laakiin sama ah. ramyan soo qoray aw ramyan ah ramyan taas man qutila ruuhi ladila fi imiya lagu dilo aw ama ramyan lagu dilo ganid iyo tuurid bi hajarin dhagax lagu tuuray aw ama sawtin ama ul lagu tuuray aw ama sawtin shabuuk aw ama sa yani sawtin lagu yani wax weeyaan lagu tuuray sawtin shaabuuq oo lagu dhuftay aw casnama facaqluhu maktiisu caqlu lkhata'i gafka maktiisii wey waman qutila ruuxii la dilo camdan kas loo dilana fa huwa kaasi qawadun waa qisaas waman xaala ruuxii teeda duunahu kaa sukadiisa ruuxii isku gudba oo midkaasi difaaca dhiigga galay ee kas u galay intuu isku gudbo xaqii in laga oofsado dadka ka hor istaaga fa calayhi kaasi korkiisa ha ahaato lacnatullahi ilaahay lacnadiisa korkiisa ha ahaato akhraja waxaa wariyey abu daawuuda wannasaa'iyu wabnu maajah biisnaadin bay ku wariyeen qawiyin oo xoog badan ayib laakiin xadiidka isagoo mursala la wariyey waxaa saxiixinaya sheekh albaani caleyh raxmat ullahi kama fii saxiixi sunan abi daawuud هي صحيح سنن لا يقبل الله منه لا يقبل منه صرف ولا عدل مين قري اه يعني لا اقبل ما يكاس دمبه فعليه لعنه الله kaas hor istaagay in dadkii دبك geystay حقي laga oofsado oo difaacaya lacnad ilaahay korkiisa ahaato laa yuqbalu minhu lagana aqbali maayo sarfun walaa cadlun waajib iyo sunnatoona laga aqbali maayo wax ilaahay uu ka aqbalayo cibaado ah ma jirto way macna ama sunna ama waajib ah tayib hadithkan waxyaalaha laga faa'iideysto waxa kamid ah oo arinta uu faa'iideynaya ah, ruuxii aan la garanaynin ciddii dilay diyadiisi iyo magtiisu inay waajibayso wax dilay lama yaqaan laakiin waa muslim dhintay magtiisu waa waajibaysa saasaa laga fahmaya magtiisuna waa magta gafka ila magtaa saddex mid waa kas midna waa kama kasta shabaha midna waa kama xoolaha la bixinayana kala duwan oo sidaa u kala duwan calaa hada alasaas marka magta ka waajibaysa ama u waajibaysa dadkiisa waa magtii khata ah waana u tegi doonaa magta khata ah maxay tahay iyo noocyadee oo geel ah waan u tegi doonaa insha allah tacaala ayib su-aasha la isweydiinaya waxay tahay marka haddaaban la garanayninba ciddii dishay yaa magta laga qaadaya wa ilaa waxaa lama garanayaa layidhi haddii aan la garanaynin cidda dishay culimmada qaarkood waxay leeyihiin waxaa laga qaada magtiisa laga bixinayaa baytu maali lmuslimiin ah, baytulmaalka baytulmaalka waa bangiga meesha hadda bangiga dhexe laga yidhahdo dowladda muxuu ahaaye xoolaha dowladda ee dadweynuhuna leeyihiin ee dowladdu u taliso taasaa laga bixinayaa magtiisa oo dowladdaa bixinayso ayib sidaasi waxaa qaba bacdu ahlilcilmi baa ku sitay waxaana laga wariyaa cumar iyo cali bn abi aalib radi allahu canhuma isxaaq ibnu raawiye keyrkii baan rajaxay ruuxaasi la garan waayo cid dishay oo laakiin muminkee la dilay muslimkee la dilay magtiisa waa in baytulmaalku bixiyo halkaasay marinayaan qolyo kale waxay leeyihiin waxaa laga qaadayaa dadka lagu tuhunsan yahay inay dileen مثلا meel ciriiriyo alcarrayo ku dhintay dadka lagu tuhunsan yahay kooxda inay dileen ama hubkan inay soo tuureen dadka lagu tuhunsan yahay kuwaasaa magta laga qaadaya ma la dhaarinayaayo qasaamo miyaad kontonkii dhaaro ma la marin mise la marin maayo bay isku khilaafsan yihiin laakiin waxay leeyihiin dadkaasaa magta loo raadinaya la tuhunsan ayib imaam shaafic isagu wuxuu leeyahay waxaa la odhanayaa ruuxan dhintay dadkii magtiisa lahaa ee xaqiisa lahaa ayaa la odhanayaa dadkana lagu tuhumsanyaya ninuu soo qabsada ninuun idinku dhaga ku tacalluqa ninkay ku dhagaan oo ku tacalluqaan ayaa marka laga qaadi bilayahin magtii laga qaaday way dhaaranayaan ninkaasi inuu ninka ka dilay kadibna magtooda la siina saasay leeyihin adiga masaladu tafaasiil badan baa ku jirta laakiin waxaa laga qaadanoon ruuxa muslimkaa inuusan dhiiggiisu hadur noqonin dhiiggiisa inta la dilo inuu haddana uusan waxba laga soo qaadin oo meesha dhiiggiisa lagaga tago may waa in meel la saaro waa in he meel la saaro dhiiggiisa meel la saaro la bixiyo ayib waxaa kaloo xadiidka laga qaadan oo laga faa'iidaysanaya qatliga inuu jiro shibhulcamdiga camdiga xalay baan soo tilmaanayo culimmada laba ra'yi bay qabaan qaarna waxay leeyihiin qatliga dilka dadka la dilaayay waa un laba nooc waa kas iyo kama oo keliya kama ana mag buu leeyahay kaskuna qisaas buu leeyahay haddii la cafiyana mag baa ka laasimta laakiin ra'yi kalaa jira oo dhaxaya saddex weeyo waa kas iyo kama iyo mid u dhaxeeyo la yidhaahdo kamaa kas tashabaha kama dhinacna kama buu ka yahay kaskana wuu shabaha wuu egi shibhulcamdi baa la yidhahdaa shibhulcamdi baa la yidhahdaa sidaasaana sawaabaho saddexdaasi inay jiraan baa xadiista laga qaadanaya wayna kala duwan yihiin macnaha oo waxay ku kala duwan yihiin ruuxa sameeyeyna niyadiisa iyo wuxuu isticmaalayna waa ku kala duwan yihiin asarka ka dhalanaya iyo xoolaha magta ka laasimaysana way ku kala gedisan yihiin saas way macana oo kaska waxaad u qasaday ruuxan aad ku dhufatay inaad nabarka ku dhufatana waad u qasaday nabarkuna waa nabar haaliban dadka dila waa kas markaas inaad ku dhufatana maad wad u qasaday gaalibka iyo sida badanna shaygani ruuxii uu ku dhaco wuu dilaa waa kas markaa haddii aad nabarka ruuxa ula qasado laakiin nabarku uu yahay sida badan waxaan loo dhimanin shay aan loo dhimanin waay laakiin waad ula qasaday inaad ku dhufato maalan ul oo kale shaabuug oo kale dhagax yarood ku dhufatoo kale oo loo dhima nin baad ku dhufatay waadna u qasaday inaad ku dhufato oo isagaad ula qasaday laakiin wax loo dhinto ma ah tiibuu u dhintay dhinacna kas buu ka shabahaa oo nabarka ruuxa inaad ku dhufato waad ula qasaday sooma dhinacna kama buu ka shabahaayoo nabarka looma dhinto kaasi marka kii hore waa ka gedisan yahayoo shibhulcamdi baa la yidhaahdaa xoolaha ka laazimaya iyo magta ka laazimaysana ka hore waa ka gedisanta kan kalena وصدحان وخطأ محضق ومعناه وحوي قس محضئة ومركز وحويان ولما هذا القسطين لا نورك كل فتو ما هذا النور قسطين به قصد كاغوحو أها يوجد هذا نورك الوحاد كود ميل كلا دوت سيو ماذا أولا سعنب ميل باك اسكشي شي سي بني آدم ماذا كوغي وغار باك كود دي بني آدم بكو دعي حباب ميل كسو تورتا أدون كوغين مواد كو وهكذا adoo hurda baad ruux kor kaga soo dhacday markaasuu dhintay culamaadan qastin mar haddaadan u qastin waa khata saas macna marka isaguna wuxuu leeyahay magtiisa goonida buu leeyahay xadiidkani marka wuxuu faa'iideynayaa oo rajaxayaa culimada qabta khata'u waxaan u jeedaa dilku inuu saddexdaa nooc yahay ee laba nooc uusan ahayn shibhul camdiga qolada isbaatinaya ayaa daliishanaya xadiidka qaybtiisa meesha uu leeyahay waman qutila camdan fahuwa qada fahuwa qawad ruuxii kas loo dilo waa qisaas halkaas culimmada qaarkood waxay waxay waxay waxay u dalishadeen yaani dilka kaska ah waxa laazimayi waa uun qisaas abu xaniifa riwaaya can maalik qawl shaafici riwaaya can axmed iyo tabari baa sidaa ku tagay haddii la yidhahdo qisaas um baa waajibta qisaas um waajibta haddii la yidhahdo macnaheedu waxa weye ruuxa dhibka geystay gacanku dhiglee wax dilay qisaas un baa lagu leeyahay qisaas un lagu leeyahay haddii la cafiyo oo la yidhahdo war waa lagu cafiyey dilkii waa lagaa daayay magbix oo isa soo taagoo yidhahdo war wax magahoos idin siinaya ma jira ama idila ama iska kii cafiya maxaa la samaynaa waxay qoladani qabaan waxa lagu leeyahy waa un qisaas qisaastu waxay intay qisaas ka guurto mag u guuri kartaa markuu isagu raalli noqdo dadkii xaqa lahaana ay codsadaan oo raalli noqdaan isaguna ku qanco laakiin hadduu soo istaago qisaas ama qisaasta ama iska kay cafiya wax saddexaad ma yeelahayo waxay leeyihiin waxaan qisaas iyo qawad ahayn laguma leh adigu xadiidkan daahirkiisa ay daliishanayaan waa masala khilaafiya وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu ka warin xadiiska aakhirkiisa wuxuu ku tusayaa dadka xaqa lagu yeeshay intay dulmiga galeen oo ay wax dileen ama dhib geysteen gadaal la marsanahayee laga soo hormarayo la difaacayo ama waa kooxdaada ama waa qabiilkaaga ama waa dadkaaga adigii baaba ka soko maran isagiina gadaal baad marisay ama waad fakisayba malcuun baa tahay markaas ama qabiil ahow ama koox ahow ama gurub ahow fa calayhi lacnatullah lacnad ilaahay baa kugu dhiciyo waxna lagaa aqbali maayo waa dembi weyn min kabaa'ir dunuub bay ka mid tahay leanna waa icaana cala alimi soma waxaa la rabay unsur akhaaka zaaliman aw mazluuman inaad soo qabatay ah inaad soo qabato ibni cumar way marka canhuma wa ali ibn umar radiyallahu anhu nabi sallallahu alayhi wasallam qabaisha waagi hor lagu yaqaanay laakiin waayahan dambe kooxa waxaa jira wadaadnimo sheeganaya oo ninka ururkooda ka tirsanee khaladka gala gadaal mariyo difaaca waxa lagu leeyahay waa askari waa askari oo muxuu ahaay wuxuu ka tirsan yahay ciidankii oo mujaahidiintii buu ka tirsan yahay oo mujaahidiinta hadduu ka tirsan yahay shareecadu ma qabato miya yaa yidhi mujaahidka shareecadu eh, ma qabato jira ma lacnat lacnatullahi baa ku qabsan kooxdayda weeye qabiilkayga iyo guruubkayga way socon mayso gacanku dhiiglaha dhibka geystay waa in dadkii loo soo gacangeliyo hooya la yidhaahdo inaad warwareejiso maa shareecada dadka qabanaysa doonaysa inaad dadka ku dabaqdana waa inay adiga ku qabato haddayna shareecadii adiga ku qabanaynin haslu goynin dad kaa qaadan maayaan bulshana kaa qaadan mayso adiga iyo dadkaaga waa inay kaa bilaabato waa inay horta ku qabato wa وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري إذا قرتي أمسك أوقبت الرجل ننكو الرجل ننك كلا أوقبت طمركنا والله مده oo waqatalahu uu dilo alaakharu kii kalena uu dilo midna wuu qabtay gardaduub buu u qabtay midkii kalena wuu dilay idaa amsaka hadduu idaa goortii amsaka uu qabto alrajulu alrajula ninka kale oo waqatalahu uu dilo alaakharu kii kalena uu dilo yuqtalu waa la dili alladii kii qatala wax dilay kii gacanta lahaa waa la qisaasiyo waa la dili wayuxbasu waa la xidhi alladii midka amsaka qabtay midka hayay ee gardaduubka u hayayna waa la xidhiyo xabsi baa la gelinaya waxa wariya addaara qutniy baa wariya mawsuulan asaga oo xidhiidhsan oo musnad oo nabiga loo tiriyay sal ly slam wasaxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu qataan kadalika shawkani warijaaluhu hiqaatun raggiisuna waa hiqaat ila laakiinse ana albayhaqiya rajaxa wuxuu rajaxay almursala midkiisa mursalka ah yacni garoo ma haddiiba tarjiix yimaado isagoo mursala iyo isagoo mawsuula la wariyey waay bayhaqi marka wuxuu rajaxay mursalku rajaxay wakadalika mursalka waxaa rajaxay oo mawsuulka ku tilmaamay inuu hayru maxfuud yahay alimaam ibn cabdilhaadi fi tanqiix cabdilxaq alishbiili fi laxkaam alwusta waxaa rajaxay sidoo kale alimaamu daara qutni fi sunanihi sidaas daraaddeed aharku waa ahar saxiixu lisnaad a laakinahu mursal saas maana aharku ahar xadiid saxiixa ma laakiin waa ahar sanadkiisu saxiix yahay laakiin ciladiisu waa irsaal ciladiisu waa mursal mursalkuna waa min anwaaci daciif cinda jumhuuri lmuxadisiin ayib sidaasuu marka tilmaamaya sidaa uu xadiisku tilmaamayo labadii ruuxee intay nin cid isugu tagaan midna qabto midna uu gacanta yeesho sidaa ku dilaan ka gacantalana in la dilayo ka qabtayna in la xidhayo sidaa atarku ku tusayo ayaa waxaa ku tegay xanafiyada iyo shaaficiyada ayaa sidaa maray xadiiskanayna cuskadeen xadiiskanayna cuskadeen oo waxay leeyihin midkood kii gacanta laun baa la dili ka kale lala dili maayo laanna waxay leeyihin faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa miliyadu waxay keenaysaa mid baa wax dilaye labadoodaba yaan la wada dilin leanna labadooda haddii la wada dilo mumaasaladii baa meesha ka baxaysa mumaasalidii baa meesha ka baxaysa waxaa kaloo leeyihiin yani qaacido waxaa jirta ay yidhaahdaan yani hadday kulanto ida ijtamacat almubaasharatu waasabab qudimat almubaasharatu cala asabab marka ninkan gacanta le waa mubaashir toos buu isagu ula baashiray ficilkii kan kalena waa musabab oo sababtuu leeyahay sababtii dilkuu leeyahay kalla dilkii buu leeyahay marka labada soo midna hadduu sababta leeyahay midna uu toos u leeyahay ficilka kan ficil kale baa la saaraa bay leeyahay misaal bay usoo qaataan maalan guriga korkiisoo kale hadduu nin ruux ka soo tuuro kaasuu ka soo tuuray inuu dhibanayo sida qaalibka dhulka uusan uu ku dhibanayo way u badantay intuu dhexda soo socdo dhulkiiba soo gaadhay mid baa seef ku kala gooyay amagtiisa lagu leeyahay kaseebta ku kala gooyey baa lagu leeyahay leey laana ninkan kore sabab buu lahaa kanna waa mubaashir soo ma qaacido noocaasana way marinayaano sidaasay leeyihiin ayib alimaamu maalik nakhaci ibn abi leyla iyo keyrkoodba waxay leeyihiin ma ahee labadaba waa la dili kan qabtay iyo ka dilay labadaba waa loo dili haddii la cafiyana magta way wada bixinayaan xageed ka qaadatan baa leeyahay ko waxay leeyahay horta asarku waa daciif asarku waa mursalo lama xujaysan karo waa midda labaade labada nin way isu kaalmaysteen ninkan dilkiisa kani hadduusan qaban lahayn kani ma makansadeen inuu ninka dilo sooma hadduusan kani u gardaduubi lahayn muusan dileen sidaas daraaddeed waa mubaashir kana waa mubaashir sabab iyo mubaashir meesha ma taallaba labaduba way la baashireen kana wuu qabtay kana wuu dilay ficilkuna waa mushtarik natiijada ka dhalatayna way wadaageen oo dilka ah sidaas uu maalik ku tagay madhabka imaam maalik baana ihtiyaadka iyo ahwadku ku jira saas macna laana wax weeyaan hadii ayna saan noqonin oo liidaad ha la xidho kadibna waxooga kadib hal sii daayo in badan waxaa dhici doonta in muxuu ahaayey sabab laga dhigto nufuusta iyo dadka lagu laayo qaab noocaas oo kale ah marka madhabka imaam maalik caleyh raxmatullah waxaan kaloo u tegi doonaa aharu cumar oo dadku hadday ruux iswada dilaan oo isugu tagaan in la wada dili doonana waa u tegi doonaa oo xoojinaya macnaha وعن عبد الرحمن بن ابن وعن عبد الرحمن بن البيلماني ابن البيلماني أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قتل وحد لي مسلما مسلم بود لي بمعاهد قال بلن كوتشوغا او ذمي معاهد كذمي كان ولا يراد ذمي قال yani gaalka ballanta muslimiintu ay la galeen dhulkooda ku nool ayib ana nabiya qatala wuu dilay musliman muslim buu dilay bimucaahadin mucaahad uu dilay sababtiibuu ugu dilay wa qaala wuxuuna yidhi ana anigu wlaa man cid midka ugu habougu xaqnimo badan baan ahay wafaa oofiyey bidimmatihi cahdigiisii ballantiisa oofiye anaa ugu owlaysan oo ugu haboon oo ugu xaqnimo leh cid ballan uu galay oofiyo ilaaliya sidaas daraaddeed mucaahadkan gaalkani marba haddii cahdi la siiyey dhiiggiisii xoolihiisii in la badbaadiye haddii uu nin muslima ku gartaroodoo dilay ballantii aan la galay waa inaan oofiyo waa in loo dilo wa saasuu ka wada macna akhraja waxaa wariyey cabdurasaaq baa wariyey haakada sidaasuu ku wariyey mursalan xaal uu yahay mid la irsaaliyey cabdiraxmaan ibnu baylamani waa waa taabici soo ma anna nabiya buu marka soo mursal ma sidaasuu marka ku wariyey bayhaqi iyo daaraqutni baa dariiqiisa ku wariyey cabdirasaaq dariiqiisa ku wariyey isagana macna ayib ووصله وحا حريري حديث الدار قطني با حريري بذكر ابن عمر ابن عمر شيغتان كيف فيه حديث او شيء ومعنى وحويان عن ابن البيلماني عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الله بن عمر أن النبي ساسكوري ومركا مرسل من أصحابه ولا شيء صمح ومسند وموصول طيب ووصله وحا حريري الدار قطني وحو حريري بذكر ابن عمر بو حريري ابن عمر شيغتان كيف فيه حديث كده لو شيء وإسناد الموصول بالحافظك حديث موصول كي الصحابي قال الشيء مسندك سند كيسو واهن أدب ضعيف واهن هو ضعف شديد طيب مركو موصول كيه oo ka dambe daaraqutni u wariyay oo ibn umar meesha lagu sheegaa sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo ibraahim ibn moxamed ibnu abi yaxya alaslami oo matruuka ah. saasuuna waahin jiddan ku yahay ninkaasi muxadisiinta waxay isla ogol yihiin inuu matruuk yahay ama dacfigiisu shadiid yahay allahuma imaamu shaafici oo uu sheekhiisa ahaa kaana xasana ara'yi fiih xoogaa yani wuu soo dhoweyn jirayo ahbaranii iqatu buu dhihi jiray nin iqa baa ii warramay marka yani wax weeyaan waa nin daciif waahin ayb marka uu yahay mursalka yahay iyo markuu musnadka yahay ee mawsuulka yahayna sidoo kale iyadana waa daciif oo cilladiisu waxa weeyaan cabdiraxmaan ibnulbaylamaanigaasaa lbaylamanigaasa daciifa ah. waa xadiidka madaarkiisa sidaas daraaddeed asarkani waa daciif dacfigiisa waxaa sii xoojinaya wuxuu khilaafay xadiidkii cali een soo marnay wa an laa yuqtala muslimun bikaafir soma saxiix bukhari ku yaale sidaas daraadeed isagoo daciif u yahay buu haddana mukhaalafa ku jirtaa saas daraadeed xadiidku wax jira maaha wax jira ma aha ayib sidaa ay tahay haddana waxaa cuskaday oo xadiidkan daliishaday in dimiga haddii uu dilo muslimku dimi ama mucaahad hadduu dilo in loo dilaya waxaa ku tegay xanafiyada waa kaan xalay soo marnay soo sheeg xanafiyadaa daliishaday oo waxay yidhaahdeen hadduu muslimku dhimmi dilo ama mucaahad dilo waa loo dili layth iyo ama maalik iyo layth ibnu sacadna waxay ku qaydeen hadduu intuu seexiye gowrac ku dilo waa loo dili bay dheheen haddii kale maya qolyahaasaa marka deliishanaya afarkan waa si daciif waa kaan xalay soo sheegnay adiladay deliishadeen inay tahay axaadiisaan sugnayn kanaa marka ka mid ayib sawaabkuna waa saan xadiidkii hore kusoo marnay laa yuqtalu muslimun bikaafir cumuumkiisa way macnaa وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري قتل وحا لدلي بوري غلام ويل غيلة سقر سودية لدلي فقال عمر عمر وحوري لو اشترك هدي وذاق لهايه فيه أي في قتله دلكيس هدي وذاق لهايون وكوض قيب قاضا لهايين أهل صنعاء صنعدت كذو sanca waa caasimadda yabaneed wa dadka sanca ganoo dhan hadday yani dilkiisa wadaagi lahayen ka wada qayb qaadan lahaayeen la qataltuhum waan layn lahaa bihi sababtiisaasn u wadan layn lahaa intii ka qaadatayba wiilkaa dilkiisaan u layn lahaa buu akhraja waxaa soo saaray albuhaariyu buhaari baa soo saaray malik baa sidoo kale soo saaray wa min ariiqi shayk shaafici wa albayhaqi عن سعيد المسيب بكورنيا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه دلي قتل نفرا خمسة أو سبعة ضد كوحة أو شن أما التضبعة بو عمر لايي برجل واحد قتلوه هل من أيدلين بنا أولاي وحي وحي هوس بيدلين مركز وحوري لو تمالأ أهل الصنعاء على قتل لقتلتهم به ahlu sanco dhan hadday isku waafaqi lahaayeen dilkiisa isku raaci lahaayeen dhammaantood waad un layn lahaa ayib afarku marka marka cabdullahi bni cumar lagu sheego sanadka oo kan bukhaari ah shaki male inuu sanadkiisu fii gaayati sixa u yahy saas daraaddeed xaafid ibn xajar wuxuu yidhi hada alaharu mawsuulun ilaa cumara biasaxi isnaadin buuri lanna ah, sanadkiisu shaki kuma jira cali bn abi aalib baa kanoo ka xugum kanoo kaleeta ka sugan yahay cinda bn abi shayba uu kaga soo aroora dheh laakiin sanadkiisu waa daciif ibn cabaasna cabdirazaq baa sidanoo kale ka wariyay isaguna inuu xukumay laakiin sanadkii isaguna waa waahin jiddan saas macna ayib xadiidkaas ama asarkaasi ayaa waxaa qabsaday ayib in e, dadku hadday hal ruux isugu tagaan ayagoo badan halka ruux ay isla dilaan oo sidaa ku dhinto in loo dilayo dhammaantooda loo qisaasayo waa madhabu jamaahiiri lculamaa culimada badankood culamaa lamsaar fuqahaa lamsaar ayaa sidaa ku tegay maslaxada qisaasta shareecadu ay u jidaysana taasaa u dhowaansho badan in la ilaaliyo oo haddii la yidhahdo qaarna mag ha laga qaado qaarna ha la cafiyo qaar keliya ha la laayo ama ha la wada cafiyo waxay dariica iyo sabab u noqon kartaa iyo dariiq u noqon kartaa in dadka si wada jira inta loo laayo kadibna sidaa qisaas lagaga fakado sidaas daraaddeed xukumka khaliifatu raashid cumar wuxuu u dhow yahay xaqiijinta maslaxada qisaasta oo walakum fi lqisaasi xayaatun iyo qisaastu inay noqoto radci iyo zaajir dadka ka hor istaagta inay dhiigga ku dhiiradaan hadday og yihiin hadday kooxahaan u dilaan inay dhiigga saa inay qisaasta saa kaga badbaadayaan soo dariiqaa la mari maayo marka oo dariiqa waa in la xidho waa sidaasay jamaahiirtu qabaan in loo dilayo laakiin bacdu ahlicilmi waxay qabaan sida rabiicatu ra'yi iyo daawuud in zaahiri iyo bacdu salaf waxay qabaan mag unbaa waajibaysa maxaa yeele waxay ka duulayaan in dad intaa la eg hal ruux loo dilo tamaasulkii baan jira qisaastaa maqane qaacidadii asalkayd baa meesha ka maqane dadkan mag un ha laga qaado qisaastan hal laga cabbi halkaas ay marayaan tayib imaam malik sawu xulee ruuxa qisaasta leh hal midoo iyaga ka miduu dooran buu yidhi hal midoo iyaga ka mida dadkaas dilka ka qayb qaatay mid ka miduu dooran kaasaa loo dili buui loo qisaas inta kaleetana mag baa laga qaadi buuri ama waxaa la samaynayaa buui inta loo qori tuuro tobankan ninee halka ruux wada dilay waa loo qori tuuri buui kii qorigiisu soo baxana ha la dilo sagaalka kalena mag ha laga qaado maamali waxay asal ahaan saa u marayaan waxay ka cararayaan ruux keliya iyo intaasoo ruux isuma dhigmaan saasay marayaan laakiin warka wuxuu kusoo urursanayaa xukumka khaliifatu raashid cumar uu gaadhay wax khilaafsani ma jiro saxaabada ka mid ay leeyihin saas wey waxaana meesha yaalla iqtaduu billadayni min bacdi abi bakrin wa cumar labada aniga gadaashayda iga dambaysa ku dayda oo cumar iyo abubakar ku dayda raaca buu nabigu sal alay slam marka waa xukunkiisa saxaabaduna waa ku raaceen bal fii saxiix albukhaari waxaa ku sugan min xadiidi cali bn abi aalib cali bn abi aalib isagana afar baa kusugan ka sugan fii saxiix albukhaari laba nin ayaa ninku markhaati kacay inuu Ah, laba nin baa ku markhaati kacay ninkiibaa gacantii laga jaray markii gacantii laga jaray kadib labadii nin way soo noqdeen iyagoo socday haddana yimaadeen markaasaa waxay yidhaahdeen haada aladii sariqa aw saraqa wa akhta'naa cala alawal bay dheheen iyagoo nin kale waday keeneen markaasay kii waxaday waa kan kii hore gacanta aada goysayna waan ku gafnay ninkii hore waa ku khaldanaye waa ka saariqii waxaday ninkiina jaag gacanteeda laga gooyey mar hore sooma markaas wuxuu yiri eh, yani Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu horta wuxuu yiri markhaati furkiinan dambe ninkan dambe aad ku markhaati kacdeen warkiinu qabasho malagu sooma markhaati kacoodii dambe waxba kama soo qaadin ninkii dambena gacan lagama jirin waa la sii sidaayay waa midda labaade wuxuu yiri ninkii hore magtiisana bixiyo soo gacantiisii lama goyn gacantii laga jarayna magteedii bixiya buuri kan dambana wax markhaatigii loon qabanayo ma jira buuri kiina la siidaa gacantii hore la gooyena iyagaa laga qaaday markaasaa wuxuu yidhi low aclamu annakumaa tacamadtumaa tacamadtumaa qatactukumaa haddaan ogaan lahaa ninkaa inaad u qasadeen ninka hore gacanta laga gooye inaad been ugu markhaati furtaan iyo gacantiisa in la gooyo inaad sabab u noqotaan kas inaad u samayseen haddaan ogaan lahaana labada gacmood baan idinka jari lahaa buui idinka laakiin waxoogaa waxaad ku fakarteen inaan gacanta idinka jaro waxaan isleeyahay umayna qastine labada nin baa isaga khaldamay sooma khata iyo gaf bay idinka dhacday saasaad ku fakarteen haddaan ogaan lahaa inaad u qasadeen gacmahaan idinka goyn lahaa buui maxaa laga qaadan marka waxaa laga qaadanay labadaa nin cali markuu leeyahay gacmahaan idinka jari lahaa soo labo maaha sababta gacanta looga jarayana soo hal nin gacantii maaha marka tiradoo badatay ma cafinayso hal ruux iyo tiro badanoo dembi gashay oo geysatay dembiga waa laysu qisaas leanna qisaasta xubnaha iyo qisaasta naftu waa isku axkaamo soo ma marka madhabu alkhulafaa'i raashidiin sidaasuu ahaayo waa loo dili dad badan hadday hal ruux wada dilaan oo isugu tagaan waa la dili intooda waa la waa la qisaas saas macana haddii ay noqoto in la cafiyo dadkii cafiyaan oo mag weydiistaan magtaasay isla bixinayaan magtaas bay ka wada qayb qaadanayaano lagu wada yeelanaya way macana وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده فمن قتل الروح لدله له اسغ حال اسغنادي قتيل من لدلي بعد ما قالتي اراهديده كدب هذه ايتن hadalkan aan hadda hadlayay een jeedinahayo wixii ka dambeeya ruuxii ruux laga dilo fa ahluhu ruuxaa la dilay dadkiisu bayna khiiratayn laba khiyaar bay u dhaxeeyaan la bayna khiiratayn khiyarayn macna laba khiyaar bay u dhaxeeyaan laba arimood kolba kay doortaan bay leeyihiin imma an yakhuduu inay qaataan alcaqla inay diyadiiyo magtii qaataan aw ama sayaqtulu inay dilaan labada sidii inay nolol qisaas yiraadaan loo dilo ama intay iska cafiyaan ina magti qaataan akhrajahu waxa wariya abu daawud wa wariya an-nasa'i kadhalika tirmidhi bay wariyan sidaas macna tayib hadithku wuxuu ahaa wuxuu ahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu makka furtay fatx makka sanadkii sideed markuu makka furtay ayaa qabiilka la yiraahdo khuzaa'a qabiilka khuzaa'a la yiraahdo baa waxay dileen nin ka dhashay reerka reer huday la yiraahdo oo horay nin uga dilay iyaga ninku waa nin muslima ah, laakiin jaahiliyada islaamka ka hor buu iyaga nin ka dilay dhiiggii buu qabi marka u haysteen makaa la yid marka nebigu markuu maka furtay ayaa khusaaca waxay dishay nin ree hudayl ah nin horayl uu uga dilay sababteed bayna u dishay markaasuu nebigu sal alay slam hadalkan jeediyey oo wuxuu ku yidhi yaa maxshar yaa macshara khusaaca alaa inakum yaa macshara khusaaca khusaacoy qataltum hada alqatiila min hudaylin buuri ninkan ree hudaylaa disheen wa inii caaqiluhu magtiisana anaa bixinahaya magtiisana maanta anaa bixinahaya faman qutila lahu qatiilun hadalku saasuu saarnaa marka bacda maqaalati haadihi laakiin hadalkan maanta aan jeedinayo wixii ka dambeeyo ruuxii ruux laga dilo dadkiisu laba khiyaar bay leeyihi laba khiyaar midkii bay leeyihi saas waa marka bacda maqaalati haadihi waa ninka reer hudayne la dilay hadalku nabigu ka jeediyey wixii ka dambeeyey waana fatxu maka furashadii maka waqtigeeda wey macna ayib xadiidkaasi abu daawud nasaai baa wariyey tirmidina wuxuu leeyahay xadiidun sheekh albanina wuxuu leeyahay ala shart shaykhayn fi al-irwa hadithku marka hadith ugu lafdiga hore sheegaynina abu daawud ku ku yaala wa aslu hadith kan asalkiisu fi sahihayn ku yaala min hadith abi hurayrata bimacnaahu mid kamil ma'na ah bukhari muslim buu ku sugayahay lafdigiisu waxa weey wa qutila lahu qatilun fa huwa bi khayri an-nadarayn laga dilo laba fiiro iyo laba khiyaar kii u fiican buleeyahay إما أن يفدي إما أن يفدى وإما أن يقتل آه. إن فدية إيا مقلسي انتو اسكعتي إن مقلسي أما إنو الدلو أو قصاصته لوضع مدبوله حديث كانوا أبو داود بن ماجه غير كي أي صوص سارين بخيار صدحات قدرية هذا لو خيار بين الزمان خيار صدحات بقدرة وحو ليه فإنه يختار إحدى ثلاث صدح خيار مدبو دورانيا إما أن يقتص إنه قصاصته الروحي قعن لتلوسه قليل آه. إما أن يقتص إنه قصاصته وإما أن يعفو إنه استعفيه عفو قاسي مركة وحوي إنه صلمقنا كقاضن سداء سيضعف قصاصتنا كعفيه مكتنا كعفيه وإما أن يأخذ الدية هي إنه مقاته أما قصاص أما مق أما استعف فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه hadduu arin rabaa alafraad raadinayo gacmihiisa qabta buu nabi sal ka celiya waa khalday ah, saas man yani waxa wey saddexdaa khiyaar baa kuu fur lakin khiyaar afraad maya khiyaar afraad oo khiyaarka afraad muxuu noqon karaa inaad tidhaahdo waana dilaya inahya nafina naf kaleeto dembigeeda ma qaado sooma nafina naf kale dembigeeda ma qaado hadduu intuu dil galo uu fakado ma aabbihiiyo walaalkii baa loo dili maya maxaa loogu dili haddii qisaas lagu lahaayo uu sidaa ku fakado la waayo magtiisii ma laasimaysaa ama uu dhintaba magtii ma laasimaysaa mise isaga uun intii la helahaya qisaastiisa la sugi waa masale muxuu ahay culimmadu ay ka doodayaan almuhim waxa weeye khiyaaraadkaa saddexdaa inay dadka u furan tahay qur-aanka ayaa laftiisa tilmaamaya qur aanka tilmaamayo qisaasta inay dadku xaq u leeyahay hadday doonaan cafin karaan hadday doonaanna ay oofsan karayaan sidaas macna fadlan baabu diyaati diyooyinkiibuu baabu yahay addiyaatu jamcu diya weye diyadana waa magta waxaa laga wadaa meeshan ama naftii oo dhan oo la dilay magteedii ha ahaato ama xubnihii qaar ka mida oo dhib loo geystay magtii ka laasimaysa ha noqoto middan dambena inta badan arshi bay ku magacaabaan culimmadu arshi magacaasay u yaqaanaan ayib وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أبيه وحكورنا عن جده رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كتب إنه قري إلى أهل اليمن الرأي من حقه أقري فذكر وحو الشيء الحديث حديث وشيء وفيه حديث وحا كسو نعم waxaa ku qornaa yani kitaabu tahaara axkaam ku soo marnay baa ku qornaa marka wa fiihi kitaabka dhexdiisa waxa ahaa kitaabka nabigu reeyaman uu diray fiihi dhexdiisa waxa ahaa oo ku qornaa waxyaalihii ku qornaa ka mid a anna man ictabata ha mu'minan man ictabata ruuxii bilaash ku dila mu'minan mu'min mu'min ruux mu'mina qatlan dilid can bayinatin cadayn cadayn xaggeeda فإنه إساقو قود وقصاص من اعتبط مركا ليلة عين هذه الآخرين ictibaadka waxaa la yidhaahdaa ruuxa oon dembi gelin wax dilkiisa waajibiyana aan samaynin in la dilo man ictabata ruuxii iska dilo bilaash laga dilaa laga wadaa iqtabatana wayd ahaano xadiidkii man qatala mu'minan faاctabata biqatlihi lam yaqbal illaahu minhu sarfan walaa cadla saxiixa ruuxii mu'min dila oo dilkiisana waxba aan u cuskanin oo kas isaga dila ilaahay tabaaraka wa tacaala kama aqbalo sunno iyo waajib doona kama aqbalo riwaayo kale waxay ku wariyaan faqtabata oo hayn ah hayn markay tahay bimacnaa ku farxa waayo faqtabata biqatlihi ku farxa oo u bogsan oo u riyaaqsan dilkiisa saas macnaa yani waxa weeye markaa wuxuu banaysanayaa dilkiisu banaysanayaa way ka adag tahay marka aad disho adigoo u haysta inaad khaldan tahay adoo u haysta inaad khaldan tahay markaad disho iyo markaad dhiiggiisa banaysato way kala halisantahay ayib من اعتبط أن من اعتبط روحي بلاش كدل مؤمنا قتلا دليتان عن بينة عبين حقا ومر كان عبين الله يوه فإنه إساق قود قصاص واحد waa dil kasta sabab shariicadu ogoshahayna aan lahayn ilaa an yarda inay raalli noqdaan mooye awliyaa lmaqtuuli ruuxa la dilay qaraabadiisu inay raalli noqdaan mooye ruuxa la dilay xigtadiisu iyo dadkii xaqa lahaa inay raalli noqdaan mooye oo hadday markaa raalli noqdaan oo iyagu da ku qancaan inay iska cafiyaan way heli karaan haday hadday sameeyaan muxuu ahaay inay eh, marka qaataanna way heli karaan oo qisaasta ka cafiyaan tayib waxay leeyihiin culimmadu u badan yihiin marka ay cafin karaan waa markay ehel u yihiin inay wax cafiyaan khaasatan magta hadday jiraan dad aan qaan gaadhinoo aan weliba khiyaarul cafwi aan lahayn markaasi lama ridi karo muxuu ahaayey magtoodii lama cafin karo lanna adiga taadaad ka hadli kartaa laakiin dadka yararka ah ma cafin karto wa ina fi nnafsi nafta dhexdeeda waxaa ahaatay addiyata mag baa ahaatay naf la dilayna mag baa ka laasimaysa mi-atan baa ahaatay boqol oo min alibili geela ka mid a ah. boqol geel ah baa nafta ka waajibaysa yani mi miatantu waa badel waina fi nafsi mia addiyata ahaatay mi-atan baa ahaatay oo min alibili geela nafta waxaa laga wadaa hadda nafta oo ninka ninka xorta ah naftiisa muxuu ahaay dumarka u tegi doonaa ijmaaca isaga ka reebayo waxaa la isku ijmaacsan yahay nisfu diyati rajul inay leeyihiin waa la isku khilaaf kama jiro marka mi-adani waxa weye waa waa ragga waay waana la isku waafaqsan yahay ayib mi-atan min alibili waxuu u deliishaday imaamu shaafici caleyh raxmatullah in magta sideedaba geelu asal u yahay sidaasaana axaadiista badankeeda laga qaadanayaa bimacnaa asal buu u yahay waxaa laga wadaa magta geelaa asal u ah haddii geel la kala qaadanayo khayr haddii geela la kala qaadanayo ama lacag la kala qaadanayo ama ari ama lo la kala qaadanayo geelaa qiimihiisaa dib loogu celinaya isagaa lagu salaynaya marka geelaa asal ah wixii kalena isagaa lagu salaynaya waa sida imaamu shaafici iyo khayrkii ay qabaan way macna ayib wa fil anfi sanka dhexdiisa waxaa ahaatay idaa goortii uu ciba idaa goortii uuciba la sal jaro jadcuhu goyntiisa addiyatu ba ahaatay wa fi lanfi idaa uuciba waxaa laga wadaa sanka markii la jaro oo meesha ugu koraysa inta laga gooyo isaga oo dhan la wada meesha laga saaro magtii oo kaamila laasimaysa waa boqol geela waay saas maana boqol geel ah waa goorma idaa uuciba jadcuhu cibada wax way markii la sal maro wa salka laga jaro oo la jirid gooyo goyntiisa waxba la reebin wa waana laisla ogolaya waa mujmac ijmac wa sanka oo dhan ruux hadda laga jaro in boqol geela u waajibayso magtii nafta oo dhan wax la-eg u yeelanayo waa laisla ogolaya khilaafka ma jiro ayib haddii sanka qaar ka mida la gooyo oo isagii aan la wada jarin markaa xukuumaa la yidhaahdaa xukuumaa la yidhaahdaayo wax go-an looma sheegin laakiin qaadiga qaadaya keeska qaadaya ayaa wuxuu fiirinayaa sanka inta soo hadhay iyo inta go-day buu isu fiirinaya wa calaa hada al asaas buu marka guddoonka ku gaadhayaa inta go-ani nisbe intee leeg ama baasanti intee leeg bay uga dhigantaa inta joogta sidaasuu marka xaqa go-aan ku qaadanaya macnaha ayb wa fil caynayni labada indhood dhexdooda waxaa ahaaday addiyatu waxaa kaloo culimmadu badanay qabaan haddii sankii aan la jarin laakiin manfacadiisii oo dhan ay zuusho urkii o dhan baaba ka tegay xoogaa meeshii waa ku yaallaayo jidhkii waa qurxinahaya laakiin waxba ma urinahay dowr baa ruuxii lagu dhuftay urkiibuu tagsiiyey ayadana in badanoo culimada ka mid waxay leeyiin magtiyo laab oo oo oo dhammaystiran baa laasimaysa saas macnaa leanno manfacadana waa mid bay leeyihiin xibinkuna waa mid وفي العينين لبدا ان ضدخدودا waxa ahaatay adiyatu maktiba ahaatay soo saydin noqray mis ayneenka uu dib dhigaya ah وفي العينين لبدا ان ضدخدودا waxa ahaatay adiyatu maktiba ahaatay yani labada indhood markii ruuxa laga rido oo labadiiba u waayo ama la saaro ama labaduba araggii ka tago makto kaamila laazimaysa boqol neef oo geela mid ka midaana nisu diya waay waa konton neef sooma sidaas weeyaan وفي اللسان عربك دحديسا waxa ahaatay adiyatu haddii ishii inta dhib loo geysto araggeedii qaar ka mida uu tago iyadana waa xukuumo oo waxaa la fiirinaya aragga qaybta tagtay iyo qaybta joogta waa la isku qiyaasay marka laga xukumay tayib wakadalka hadii qayb la gooyo وفي اللسان عربك دحديسا waxa ahaatay addiyatu maktiba ahaatay kadalika waxaa laga wadaa carabka salka marka laga soo jaro ama ma ahe uu hadalkii oo dhan xaraf la keenay hadalkii oo dhan haduu ka tago ayadana waa la haddii salka laga jarana waa lamid mid ayadana maktiyo laazim boqol neef oo geela laazimaysa sidaas weeyaan ayib haddii carabka qaar ka mida la gooyo qaarna joogo iyadana waa xukuuma oo qolba qaybta go-an iyo qaybta joogtaa laysu fiirinaya haddii xuruuftii uu carabku ku hadli jiray qaarna tagaan qaarna ay joogaanna qaybta maqan iyo qaybta joogtaa laysu fiirinaya saas weyaan مثلا 28 حرف صوما سيده قالبك عربيه way maana 28 in suus lumiye baa leesweydina halkaasaa laga qaadanaya marka nisbada tagtay iyo nisbada joogto tayib saasa marka go'aankii xukunka lagu qaadanaya hadii luqadaha kala ayihiin kolba xuruuftada la fiirinaya luqada isku ma Soomaa luqada Soomaaliga iyo Soomaaliga iyo Ingiriiska iyo luqad walba xuruuf waxaa jirta aan tan kala ku jirin soma xuruuftay ku kala duwany marka waxaa la fiirinayaa carabku xuruuftu ku hadli jiray kuwaasaa lagu salaynaya maxaa maqlumay maxaasi joog ayb wa fi shafatayni labada bishimood dhexdooda waxaa ahaatay addiyatu magtiiba ahaatay iyadana waa laisla ogolyahy haddii labada bishimoodba ruuxa laga jaro labadaba la wada jaro ayadana mag kaamila laasimaysa haddii midood la jarana magtii niskeed baa laasimaysa waa bishinta kore bishinta hoosaba wa fi dakari xubinka taranka isagana dhexdiisa waxa ahaatay adiyatu maktiba ahaatay yani ninka haddii xubinka taranka la wada gooyo waay oo laga jaro ayib isagana maktiba laazimaysa iyadana waa mujmac caleyh ijmac waay waa laisla ogolay khilaafka haddii qayb ka mida la jaro ayadana waxa weeye kolba qiyaasta go-aanu baa la fiirina maxaa soo hadhay maxaase go-ay saas xukuumay noqonaysaa markaas ayib وفي البيضتين لبد خنيود دخدودنا waxa ahaatay adiyatu maktiba ahaat hadii xubinki aan la goynin laakiin labadii xiniyood la jaro ama inta la burburiyo eber laga dhigo ayadana ma kaamila waa tayib idan wala isla ogol yahay khilaaf kama jiro وفي الصلب دورك دحديسنا waxa ahaatay adiyatu maktiba ahaat دورك waxa laga wadaa in ruuxa dawarka la jabiyo markaana uu soo kabmi waayo inta badan lafaha dhabarka sooma keenaan muxuu ahay ruuxa inuu qaar dambe oo dhambarlaaj noqdo sooma marka saasaa laga wadaa laakiin haddii ruuxa intay lafijabto laftii soo kabanto markaa xukuumay noqonaysaa waxaa la fiirinayaa jidhka xubinkani markuu jabay iyo markii hore uusan jabin awooddiisii maxaa isdhintay umbaa la fiirinaya hadduuba soo kabmo oo awooddii soo ceshado insaa ka maqan baa laisweydiinaya waa masale u noqonaysa marka dadka ahlul ikhtisaaska iyo dhakhaatiirta gacantan markay ayna jabin iyo markay jabtay oy kabantay maxaa isdhibay awoodeedii iyo manfacadeedii baa la fiirinaya sidaas weeyaan wa fi rijli lugti dhexdeeda waxa ahaaday alwaahidati ee midda ahayd halkii lug ah waxa ahaaday oo ka laazimaya nisfu diyati makta niskeed makta niskeed oo meeqa konton neef ayib lugta waxaa laga wadaa markaas haddii laga gooyo anqowga yacni xubinka meeshay ka kala baxday anqow korkiisa haddii laga gooyo laakiin waxay leeyihiin haddii lowga laga gooyo ama ka kor laga gooyo lugtii nisu diyana way leedahay qaybtan siyaadadee sii go-anna xukuumaa la yidhahda waxbaa lagu sii dari bay leeyihin kol wixii qaadi u garto wa filma'muumati nawarkii maskaxda gaadhayna waxaa ahaaday dhexdiisa hulusu diyati magta saddex meelood meel ka mid a ah. ma'muumada waxaa la yidhaahdaa waa nabarka ruuxa intuu ku dhaco maskaxda gaadha maskaxduu gaadhaa maskaxdiibuu nabarku gaadhay ama ma ahee haragga jilicsan xuubka jilicsan ee maskaxda korkeeda saaran hadduu nabarku gaadho ama maskaxdiiba u dego ma'muuma la yidhahda saas way macnaha marka waxaa ka waajibaysa magta saddex meelood marka loo dhigo ah, meel ka mid taqriiban soddon iyo saddex neef oo geel ah iyo hal neef oo saddex meel loo dhigo meel ka mid uluku saas weeyaan ayadana waa la isla ogol yahay wa fil jaa'ifati nabarkii gudaha u dhacay oo jidhka caloosha gudaheeda galay isagana dhexdiisa waxa ahaadoo ka laazimaya thuluthu diyati magta saddex meelood meel ka mid aljawf jawfka waxa la yidhahdaa jawfka waa jidhka qayb meelihiisa bannaan ee wax galaan baa jawf la yidhahda inta badanna waxaa loo isticmaalaa markii laga bilaabo dhuunta ilaa laga gaadho muxuu ahaayey kaadihaysta dhulkaa bannaan ee wax galaan ayaa jawfka la yidhaahdaa intaasi wixii nabaree gaadha ee gudaha u gala ayaa jaa'ifada la yidhahdaa marka ama dhawr ha kaga soo dhaco ama xagga hore ama dhinacyo ha kaga dhaco hadduu gudaha galo jaa-ifa la yidhahda hadduu intuu gudaha galo ka dhex baxana waa jaa-ifo waliba laba jaa-ifo leeyahin culimada qaarkood dhinac buu kaga dhacay dhanku kala baxay dhankaana waa duleeliyey dhankaana waa duleeliyey laba jaa-ifo bay leeyihin taana waxaa ka waajibaysa thuluthu diyati magta saddex meelood meel ka midaa ka waajibaysa wa fi lmunaqilati middii lafaha rartay nabarkii lafaha raray oo guuriyey oo lafaha booskoodii ka durkiyey waxaa isagana waajibaysa hamsa casharata shan iyo toban oo min alibili geela ka mid a dhexdeeda ahaatay munaqiladu waxa weeye iyadana waa nabarka lafaha gaadha oo lafaha yaryarka ah booskoodii ka saara meesheedii ka saara ama lafihiibaaba la saara saaro banaanka loo saaray ama wuu jejebiyo meeshuu ka saaray taasaa waxaa la yidhaahdaa munaqila la yidhahda munaqila yani way rartay wey lafihii bay rartay oo lafihii yaryar lafaha yararkay jebinaysaa macana lafaha markay jebisaa munaqila la yidhahda خمسة عشرة شنية تومبا أدو من الإبيل جيلة كمل يدن والسلوك ليه تقريبا وفي كل إسبع فركس تبحي ذا وحاهات oo min asaabic alyadi farta yani gacanta faraheeda ka mid a wa fii kulli isbacin far kasta dhexdeeda waxaa ahaatay oo min asaabic alyadi gacanta faraheeda ka mida warijli iyo lugta lugta iyo gacanta faraheeda mid kastoo ka mid a waxaa dhexdeeda ahaaday cashrun toban oo min alibili geela ka mid saas macana waa meeqa farood waay labaatan farood soo sooma labaatankaa farood mid walba ama lugaha ama gacmaha soo labaatan iskuma ah Ah, mid kasta waxaa ka waajibaysa toban neef oo geela mid kastoo la gooyo garo oo haddii aan fartii la wada jarin oo laakiin farta qayb ka mida la gooyo waa qiyaasteeda markaa maalan fartu waa waa saddex xubnood sooma xubinka u koreeya haddii la jaro oo laba xubnood soo hadhaan fartoo dhan oo wada socotona ay shan iyo toban neef oo geela lahayd xubinka u koreeya meequu yeelanaya ya shan buu yeelanaya saas way macnaha buu yeelanaya laba markii la jaro toban bay noqonayaan wahaakada markii salka laga wada gooyana saas daraaddeed ba yani culimada qaar ka mid a waxay ka doodeen suulkay ka doodeen suulkay ka doodeeno waxay yidhahdeen suulku isagu saddex xubnood mehe waa laba xubnood markaad u fiirsatana waa saas qolo waxay yidhaahdeen xubin kalaa salka ku jira kaa salka ku jira muctawar mahabale suulku waa laba xubnoodo midna waa middan midna waa midda ku xigta faraha kala saddex ibnood tayib wa fi sin iliga dhaxdiisa waxa ahaaday 5 shan oo min alibili ibili geela kamid fi sin iliga dhaxdiisana 5 shan ba ahaaday oo min al-ibili geela kamida ah. iligaasi kala qaad male cala raajix waana sida jumhuurtu qabto iligu ama ha noqdo gows ama ha noqdo mici ama dhool ama fool ha noqdo kulli waa isku wada xugum shan neef oo geela waa kiiba وفي الموضحة nabarkii lafta caddeeyey dhexdiisa waxa ahaaday khamsun shan oo min alibili geela ka mid muudixada waxaa la yidhahdaa waa nabarka intuu haragga dhaafo oo hilibka hilibka dhaafo lafta caddeeya laakiin aan jebinin laftiibuu muujinaya bannaanka usoo saaraya way muuqataa laakiin wax dhiba uma geysanin laftii ma jebinin kaas muudixa la yidhahdaa shan neef oo geela ka laazimaya nabar laysu geysto oo shareecadu xad u goysay muudixadaasaa ugu yar wixii muudixo ka sokeeya oo lafta aan cadaynin waa qiyaas qaadiga maxkamadda qaadaya bay u noqonaysaayo xukuuma la yidhaahda laf caddaatay wixii ka sokeeya oo dhan jidhkiibaa jeexmay wax yar bay gashay way sii durugtay hilibkay jiidhay laftii ma gaadhin wax xadidan shareecada looma hayo ilaa ay laftu cadaato markaasaa taxdiidka sharcadu ka bilaabanaya inta ka horeysoo dhan ninka qaadaya keeska qaadaya fiiradiisay ku xidhanta inuu isagu qiyaaso bay ku xidhanta macnaha culimada qaarkoodna waxay waa intaan arkay sida ugu fiicane eh, in loo qiyaaso nabarku inta uu u jiro lafta sida ugu fiican waa oo see loogu qiyaasayaa maalan inta uu lafta ka dhiman iyo inta uu jidhka galay ee dhaafay iyo inta lafta u dhiman baa laysu fiirinayaa nisbadeeda waa meeqa boqolkiiba intee bay u dhigantaa halkaasay marka ka imaanaysaa nabarkan ruuxa gaadhay ee shareecadu wax u xadaynin maxaa la siinaya halkaasay ka imaanaysaa imaam shawkaani iyo keyrkii baa sidaa maraya waana ra'yiga ugu fiican in arkay masalada taxdiidka xukuumada waxa yani marka xukuumo la yidhaahdo ama la qiyaasayo asaaska la marayo waina arajula ninka yuqtalu waa la dili bilmar'ati haweenaydaa loo dili waxyaalihii ku sugnaa kitaabka ayaa laynoo wadaa waina arajula ninka yuqtalu waa la dili bilmar'ati haweenayda waa loo dilaya hadduu ninku dilo haweenay waa loo qisaasaya waa soo marnay sooma ayib ijmac bin mundir soo gurinayaan jawaahir wal ilmi baqal wa ala ahli dhahabi dhahabka dadka leh ala ahli dahabi dadka ahlu dhahabka dahabka haysta korkooda waxaa ahaaday 1000 diinaarin kun diinaar dadkii geelada laga soo hadlay dadkii reer magaal lacag leeyta ah, halka wareeyay lacag waxay u magbixinayaan kun diinaar baa nafta laga bixinaya ayib kun diinaar kun diinaar u taqaana ya diinaarkii waa afar gram iyo rubuc diinaarkii waa afar gram iyo rubuc kun ku dhufo marka ya taqriiban waxa weeye afar kun iyo laba boqol iyo konton gram waay bal dahbleydii aaway suuqa laba kun keliya haddaad ku dhufato gramkiiba waxay imaanaysaa sideed milyan iyo ka badan bay imaanaysaa oo boqol neef oo geela intaa miyay dhan yihiin kaafiya kale dheeri wey ismale waagaas isaga ah taqriiban boqolka neefee geela iyo kunka diinaar way isu dhigantay laba-iyo toban kun oo dirhamna way u dhigantay laba boqol oo lo way u dhigantay kun neef oo way u dhigantay laakiin hadda wixii waa kala tageeno afar goor shan goor buu dahabku ku laba laabmayaa meeshaasay ka imaanaysaa marka xikmadda imaamu shaafici iyo ay mareenoo ay leeyihiin geela asal ha laga dhigo qiyaasta iyo miisaanka wax lagu miisaamo geela ha laga dhigo isagaa waxa lagu saleeyo kadibna isagaa ha la qiimeeyo dadka lacagta bixinaya isaga ha ku bixiyeen kuwii adhi bixinaya isaga ha ku bixiyeen kuwii lo bixinaya isaga ha ku bixiyeen saas macna ayib akhrajahu waxa wariye xadiidka isaga abu daawuud baa wariye fil marasili buu ku wariyey والنسائي باوريي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد با أحمد باوري واختلفوا وحيسكوا خلاف في صحته كتاب كاسي صحته سال يسكوا خلاف وفعل خلاف بدن با كجرا إنه مرسل يحيى وحا رجح أبو داود يطارقض عبد الحق الإشبيلي لكن كتابك أسل كيسو وصحيح كتابك أسل كيسو وحا صحيحية الإمام أحمد وحا رجيني إنه صحيحي يعقوب alfasawi asagana wuxuu leeyahay waa asaxu kitaab camr bni xasmi kitaabkiisu macnaha cuqaylina wuxuu leeyahay waa kitaab saabit oo maxfuud ah bayhaqi wuxuu leeyahay waa mawsuulu lisnaad xasan sheekh albani fi lirwa wuxuu leeyahay mursalun saxiixu lisnaad marka kitaabka camr bni xasmi axkaamta badan ku yaalaay waa sugan yahay saas daraaddeed baa imaam shaafici caleyh raxmatullah wuxuu yidhi yacni haddii aynan agtooda uusan ka sugnaan lahayn mayna aqbaleen buu ibn cabdibar iyo isagii waxay leeyihiin kitaabkani waa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la wada aqbalay oo ku camalfalkiisa la qaatay mima talaqaahu nnaasu bilqabuul ahlulcilmigu ay aqbaleen imaam shaafici iyo bayhaqi iyo keyrkii saasay odhanaya almuhim waxa weye kitaabkani badankiis axkaamta kusoo aroortayna axaadiis kaloo shaahiday leedahay axaadiis kale u markhaati kacaysa badankeed leedahay wixii shaahid loo waayana si ahaantiisu u asixi karaa احكامتاسي بدن كينا وهذا الاسكو وافقسن ولا اسلو اقول يحي هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم